alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu dersigeenani waa kii koob iyo labaatanaad ee ka mida kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa sheekh cumar ibnu yaxya bn cabdiljabaar raxmat ullaahi calayh addarsu araabicu darsiga afraad waa mujaladkii labaad baynu ku jiraa alsanatu thaaniyatu sanadkii labaad ee min alhijrati hijrada ka tirsan ghasawaatuhaa duulimaadyadeedii ghaswatu qaynuqac qolyaha qaynuqac loo yaqaano duulaankii lagu qaaday meesha musanifku wuxuu kaga hadlayaa sanadkaa labaad wixii duulimaad oo dhacay iyo ghaswatu qaynuqac oo ka mid a sanadkii labaad waxyaalihii dhacay ayuu ka warbixinayaa fi sanati sanadkii dhexdiisa athaaniyati ee labaad waxaa ku dhex sugnaayo min alhijrati hijrada ka mid ah fi sanati sanadkii athaaniyati ee labaad ee min alhijrati hijrada ka tirsan xadathad waxaa dhacday qhaswatu wadaana meesha waddaan loo yaqaano duulimaadkeedii wa buwaatin wa buwaad meesha loo yaqaano buwaad duulaankeedii waalcushayrati cushayro meesha loo yaqaano duulaankii lagu qaaday wa badrin aluulaa iyo badertii koobaad duulaankeedii iyo wa qarqarati alkadari meesha lkadri loo yaqaano duulaankeedii walam yaqac ma dhicin filjamiici dhammaan xarbun wax dagaala duulimaad baa dhacay laakiin wax dagaal iyo iska hor imaaday ma imaan wa fiihaa sanadka labaad dhexdeed ayaa xadathad waxaa dhacday qaswatu badirin bader dagaalkeedii badertii alkubraa ee weyneyd iyo wa qaynuqaac qolyaha reer qaynuqaac loo yaqaano duulaankii lagu qaaday iyo wasawiiqi dagaalkii sawiiqi iyo mushaalida wa qaynuqaaca qowmun qolo weeye oo min yahuudi almadiinati madiino yahuuddeedii ka tirsanay adharuu waxay muujiyeen alcadaawata nacayb ayay lilmuslimiina muslimiinta u muujiyeen wakhaanuu way khiyaaneen oo way ka baxeen maa wixii caahadu ay kula ballameen alrasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalam calayhi dushi faxaasara wuu go-doomiyey hum ayaga alrasuulu rasuulku khamsa casharata shan iyo toban leylatan ee habeen ilaa an acjazahum ilaa uu ka cajsi geliyey oo wa adkhala uu geliyey fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda alrucba argagax fa talabuu waxay codsadeen minhu nebiga waxay ka codsadeen an yatruka inuu ka tago hum ayaga oo wayaakhuda uu qaato amwaalahum xoolahooda faqabila nebigu waa yeelay wa tarada wuu cayriye hum ayaga min almadiinati magaaladii madiino ayuu ka saaray maca nisaa'ihim dumarkoodii ayagoo wata wa akhada waxay qaateen almuslimuuna muslimiintu amwaalahum xoolahoodii wa xasanuuhum idiin qoraya sax wa xusuunahum iyo dhufaysyadoodii walam tamdi maysan tegin sanatun sanad kama soo wareegin xataa maatuu ilaa ay dhinteen kulluhum dhammaantood way dhinteen sanadkii labaadoo hijriga dhowr duulaan baa dhacay buu musanifkuu yidhi bal tirsada kow qhaswatu wadaan labo qhaswatu bawaad saddex cushayra afar badrul uulaa shan lkadri intaasba waa dhexe waxaa lixaad dhacay oo kaleeto isla sanadkaas ah badrulkubraa badrulwey badertii weyneyd toddoba qaynuqaac sideed sawiiq qolyo loo yaqaan sagaal sagaalka adduulaanba sanadkii labaad bay dhaceen hoos marka wuxuu ka qabanayaan duulimadyadan dhacay meesha i ka dhaceen tusaale ahaan kaswatu wadaan waa duulaanka ugu horreeyay soo maa hoos lambar buu qabta wadaan qaryatun magaalo weeye beyna makata maka iyo walmadiinati madiina u dhexaysa waa magaalo magaceed marka marka muxuu noqonayaa ghaswatu wadaan meesha wadaan loo yaqaano waa meel magaceed soo maah duulaankeedii kharaja rasuulu rasuulku wuu baxay ilayhaa xaggeeda walxaal macahu la jirankii ay yihiin situuna lixdan rajulan ee nin lixdan nin nebigoo wata ayaa baxay lictiraadi ciirin safar suu jidka ugu galo lictiraadi ciiri qurayshin quraysh safarteedii suu jidka ugu galo falam yalxaqhaa nebigu muusan haleelin oo qolyihii uu rabay jidka inuu u galo way fakadeen qaswadaas ayada ah qaswatu abwaana waa loo yaqaanaa al abwaa inay makaan ahaan isu dhowaayeen waqtigooduna isu dhowaayeen iyo inay isku xabad ahayd labadaba culummadu way tilmaamaan ibnu hishaam iyo ibnu isxaaq iyo waaqidi waa ragga ugu muhiimsan oo siyarka wax ka wariya iyo ibnu cuqba iyo muuse bnu cuqba iyo marka raggan saddexdaa hore way sheegeen ayagoon sanad ku warin duulaankaasi marka sidaas uha dagaalama dhicin kan ku xiga waa buwaad buwaad waa jabalun buur weeye jihatu waa jabalun buur jihatu yambuc meesha yambuc la yidhaha dhankeeda ayuu ku yaalla kharaja wuu baxay ilayhaa xaggeeda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama wa macahu la jirankiina waxaa ku sugnaa mi-ata raakibin boqol nin oo gaadiid saaran lictiraadi lciiri safaray suu jidka ugu galo falam yajidhaa iyana muusan helin duulaan baa dhacay laakiin dagaal ma dhicin meesha waa lagu duulay laakiin nimankii lagama helin dagaalka saddexaad duulaanka saddexaad alcushayra waadin waa waadi qariibun ku dhow min yambuc meesha yambuc la yidhaahdo oo meeshii e, buwaad ayuu ku agdhow yahay kharaja wuu baxay ilayhaa xaggeeda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa macahu lajirankiisana waxaa aday mi-ataani labo iyo wa khamsuuna konton raakiban ee gaadiid saaran lictiraadilciiri socoto meeshaa maraysay iyo safar suu jidka ugu galo afar badrun maa-un waa biyo bader beyna makata maka iyo walmadiinati madiina udhexaysa wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa qaswatu safwaan safwaan duulaankiisiina waa lagu magacaabaayo meeshaasaa inta loo galayba xoogaa dhibiya waxgeyste isagiina wuu fakaday shan qarqaratulkadar kadri qarqaradeeda qaraaratulkadrina kutubta qeyb baa qora siyarka qaraara mowdicun waa meel qariibun ku dhow min almadiinati madiino lix assawiiqu huwa naacimu huwa naacimu waa midka jilicsan ee min daqiiqi alxindati qamaandida qeybteeda la tumay oo la hagaajiyey ah iyo washa washaciiri heedda daqiiqu lxindati waa burka laga sameeyey qamandida iyo washa ciiri heedda kharaja rasuulu rasuulku wuu baxay sala allahu calayhi wasalam ilaa haadihi alqaswati duulimaadka ayadaa ayuu u baxa wa macahu la jirankii waxaaday mi-ata raakibin boqol nin laba boqol oo nin oo gaadiid saaran falamaa samica markay maqleen almushrikuuna gaaladii bikhuruujihi nebiga soo bixidiisa harabuu way carareen wa kaana macahum gaalada la jirankooda waxaay wateen sawiiqun mushaali bur la qasay ayay wateen uuji iyo waxaas bay wateen alqowhu way tuureen walxaal hum ayaguna haaribuuna ay cararayaan oo waxay is yidhaahdeen raashinkan aad wadataan haddii la idin cayrsanayo wuu idin cuslaynaya raashinkiiba iska daadiyeen marka si aan loo soo gaarin takfiifan fududayn ay fududaynayaan liaxmaalihim sidasho waxay sitaan fa sumiyat waxaa lagu magacaabay alqaswatu duulaankii bismihi mushaalida magaciisi baa lagu magacaabo sawiiq baa layihi dagaalka toddobaad waa duulaanka loo yaqaano qaynuqac ghaza wuu duulay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam bani qaynuqaac ayuu ku duulay qaynuqaac nuunta ku jirta hal nuun baa ku jirta sooma jeedaan saddex xaraka saddexda waa la marin karaa qaynu in la yihaahdo waa sida caanka ah qaynuqaac iyo qaynaqaac in la yihaahdo qayna oo la kordhigo iyo qayni in la yihaahdo saddexda xarako way bannaan yihiin qaynaqaac qaynuqaac qayniqaac saddexda way bannaan yihin macnaha nuunta kordhig iyo hoosdhig iyo godaal laakiin sida ugu caansani waa qaynuqaac waxaan soo maray yuhuud dhowr qows ah oo magaalada madiine deganaa maqax bay ahay saddexdee banu qaynuqaaca kow banu qurayda labo banu nadiir oo daad ah saddexa somayna soo maray saddexdaa qolaa magaalada deganaa qolyahan banu qaynuqaac ayuu wuxuu ku duulay bacda qaswati badrin duulaankii bader ka gadaal alkubra ee weynaa liannahum qolyahan banu qaynuqaac khaanuu waxay khiyaaneen maa shaygii caa hadduu ay kula ballameen almuslimiina muslimiinta caleyhi dushiisa wantahakuu waxay meel kaga dhaceen xurmata sayidin nin ugaas ah sharaftiis oo minal ansaari ansaar ka tirsan fa anzala allaahu ilaahay baa wuxuu soo dejiyey waimaa imaa takhaafanna haddaad ka baqdid nebi muxamedow min qowmin qole haddaad kaga baqdid khiyaanatan khiyaana haddaad ka baqdid khiyaanatan khiyaano haddaad kaga baqdid inay sameeyaan oo ballankii idinka dhexeeyey ay buriyaan haddaad ka cabsatid fambid u tuur ilayhim xaggooda maxaa loo tuuraa cahdahum ballankii adiga iyaga idinka dhexeeyey u tuura waxaad tidhahdaa ogaada ballankii inaga dhexeeyay waan ka baxay calaa sawaa-in sinaansho dushii xaalaad ku sugan tihiin sababtoo ah waxaa imaan haddaadan ballankii inaad ka baxday u sheegin in lagu tuhmaa imaanayso laguu tuhmo inaad ballanka ka baxday saysan hawshaa u dhicin u sheego waxaad ku tidhaahdaa ballankii anigii idinka idinin xirnaa inoo xirnaa waan ka baxa in allaha alle laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina dadka dhagaarqabayaasha ahee khayaanada sameeye fa jamaca arasuulu rasuulkaa isu keenay sala allahu calayhi wasalam ru'asaa'ahum banu qaynuqaac madaxdoodii wa xadarahum wuxuu uga digay caaqibata albaqyi xadgudubka ciribtiisa xun faradduu way u jawaabeen raddan jawaab qabiixan ee xun oo waxay ku yidhaahdeen dagaalkii bader qolyo carbeed oo masaakiinahaad kula dagaalantay oon waxba dagaal aqoone xaggayaga haddaad soo aadood isku dayday inaad nala dagaalantid walla ciddaan nahay waad ogaan doontaa baali waxbaa kaa raaci doona way u hanjabeenba fa anzala allaahu ilaahi baa wuxuu soo dejiyey qul waxaad ku dhahdaa nebiga suubanow liladiina kuwii kafaruu gaaloobay satuqlabuuna waa laydinka adkaan doonaa adduunyada dhexdeeda waa laydinka adkaanoo mid la dilo iyo mid lasoo qafaashee maxbuus laga dhigaad noqonaysaan iyo qolyo jizya dusha laga saaro xoola laga qaado wa tuxsharuuna waa la idin keeni doonaa ilaa jahannama naarta jahannama xaggeeda wa bi-sa alla xuma almihaadu meel gogol iyo firaash laga dhigtana jahannamo ayaa u qad kaana lakum idii qoraya qad kaana waxaa ahaaday lakum idinka miday idiin sugan tahay aayatun calaamad ilaahay waxdaaniyadii ku tusinaysa nebi muxamedna runnimadiisa ku tusinaysa fii fi fi'atayni laba kooxood dhexdood ayay aayad iyo calaamad idinku sugnaatay labadaa kooxoodoo iltaqataa kulmay way kulmeen maxay u kulmeen lilqitaali inay dagaalamaan ayay u kulmeen oo waa muslimiintii iyo gaaladii fi'atun ixdaahumaa middood labadaas fi'atun waa koox tuqaatilu dagaalamaysa fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa wa ukhraa iyo wa fi'atun koox ukhraa ee kaleeto oo kaafiratun gaala ah ayaduna tuqaatilu fii sabiili shaydaan shaydaan waddadii bay ku dagaalamaysa yarowna gaaladu waxay arkayeen hum mu'miniinta waxay u arkayeen midlayhim labalaabkood inay yihiin ra'yal cayni waa isha aragtideeda marka la fiiriyo wallaahu allana yu-ayidu wuu xoojiyaa binasrihi gargaarkiisa man ruuxii yashaaw uu doono inna fii daalika arrinkaa dhexdiisao ciidankii yaraayee muslimiinta ahaa gaaladu dad badan inay moodaan waxaa ku dhex sugan la cibratan waana qaadasho liulil absaari dadka aragtida u saaxiibka ah marka labadaa kooxood kulanka ay kulmeeni waxay ahayd aayad dhowr qodobba waxay ku ahayd aayad kow muslimiinta ciidankoodu waxay ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin bay ahayen gaaladuna sagaal boqol iyo konton nin bay ahaayeen so aada ugama badna sagaal boqol iyo konton nin bay ahaayeen culamada qaar baaba kun gaarsiiyaba haddana kunki waxba kama dhimano shan konton qof baa ka dhiman tira ahaan marka gaaladu saasay muslimiinta uga badnaayeen kow waa qodobka labaade hub ahaanna way ka badnaayeen iyo fardaha ay wateen waa qodobka saddexaade muslimiintu dagaalka kuma soo talageline gaaladu laakiin waa usoo diyaargaroobeen gaaladu waa usoo diyaargaroobeen qodobka afraad gaaladu intaysan dagaalkan ku dhiman baa nebigu wuxuu sheegay nin walboo ka mid a ah meesha lagu dili doono doonou sii sheegay sidii bayna u dhacday ayib intaasuba mucjis bay ahaayeen oo gaaladu waa ka tiro badnaayeen waa ka hub badnaayeen waa kusoo diyaa waa usoo diyaargaroobeen hubka iyo awood ahaanba waa usoo diyaargaroobeen niman dagaalami jiray oo dagaalo badan soo galay bay ahaayeen oo xagga khibradda iyo dagaalyahanimada aada caan uga ah kullu daalika laakiin waxba uma tarin kullu dalika waxba uma tarin waxaa cajiib ah nabi moxamed sala allahu caleyh wasalam dagaalkaa intuusan dhicin ilaahay inuu ku yiri weyjacidukum allahu ixda aaifatayni annahaa lakum ilaahay baa wuxuu idiin ballan qaaday labada kooxood midoodo waa kooxdii dagaalka soo aaday oo gaaladahay sagaal boqol iyo kontonka nin ah iyo koox yaroo safarey ahayd oo awr watay labadaa kooxood buu ilaahay mid idin siinaya waxaa cajiib oo kale ahayd markii ciidankii isu yimaadeen gaaladu nimankii saddex boqol iyo dhowr iyo tobanka aha waxay moodeen sagaal boqol iyo kontonkii inay kuwa laalaamaan oo ciidan tiro badan muslimiintu ay wataan ilaahay baa marka argagax ku abuuray waxaa kaloo cajiib ahayd dagaalkaa markuu dhacayay ilaahay malaa'ig shan kun oo ciidan oo malaa'ig ah ayuu mu'miniinta ku xoojiyey oo dagaalka ka qayb galay beder shan kun khamsata aalaafin min almalaa'ika ayaa ka qayb galay marka laqad kaana lakum fii waxa weyaan fii fi'atayni iltaqataa aaya tunta la sheegahayo laqad kaana lakum aaya waxyaalahaasaa soo gelaya wa adhara way muujiyeen bacdu lmunaafiqiina munaafiqiinta qeyb ka mid mida ah waxay u muujiyeen alwalaa'a xigtanimo iyo saaxiibtinimo lilyahuudi yahuud wa qaala wuxuuna yidhi ra-iisuhum munaafiqiinta madaxoodii cabdullaahi ibnu ubayi ahaa innii anigu rajulun nin baan ah akhshaa waxaan ka baqayaa addaa'irata dhibaatooyinka wareega ayaan ka baqayaa oo haddaan haddaba yuhuuddaas iska dhicinno oo aan la dagaalano waxaan ka baqayaa nimanku hadhow berri intay guulaystaan in dib inta magaalada madiina loogu soo noqdo dhib soo gaaro fa anzala allaahu ilaahay baa wuxuu soo dejiye yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyow laa tattakhiduuha ka dhiganina alyahuuda yahuud iyo wanasaaraa kiristaanka wliyaaa saaxiibo saaxiibadiineed ha ka dhiganina bacduhum gabalkood awliyaau bacdin qaarka kale xigtadii weeyaan ayagaa sokeeya isu gaaladuye idinku ha ka dhiganina waman ruuxii yatawalla saaxiib ka dhigta hum gaalada oo minkum idinka idinka mid a ruuxii idinka idinka mid oo gaalada saaxiib ka dhigta fa innahu ruuxaasi minhum ayuu ka tirsan yahay ilaahi baa markaa cileeye nahyigiiyo in allaaha alle laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qolo aaalimiina ee aalimiinae gaala ah fataraa waad arkaysaa oo ru'ya basariya ama cilmiya fataraa waad ogaan aladiina kuwii ayaad arkaysaa fii quluubihim quluubtooda uu ku dhex sugnaa maradun jiro yusaaricuuna ayagoo degdegaya fiihim fii muwaalaatihim gaalada saaxiibka dhigashadeeday u kala cararayaan yaquuluuna xaalo ay leeyihiin nakhshaa waxaan ka baqaynaa an tusiibanaa inay nagu dhacdo daa'iratun dhibaato wareegta ilaahi baa cilladoodii radiyey ay sheegteen muslimiintana u bishaareeyo wuxuu yidhi facasaa wuxuu mudan yahay allaahu allo xaqiiqo ku yaha an ya inuu la yimaado bilfatxi furasho oo dee gaaladii laga furto meeshay haysteen ow amrin ama arrin oo min cindihi ilaahay agtiisa ka ahaaday oo sida gaaladu iyo munaafiqiintu ay moodayaan inaysa wax noqona fayusbixuu markaa ay noqdaan calaa maa wixii asaruu ay qarsadeen fii anfusihim naftooda dhexdeeda naadimiina kuwa ka murugaysan qisada noocaanihi ibnu isxaaq baa wariyey sanad mursaluuna ku wariyey mutaabacaadna waa leedahay iyo shawaahid munaasabadu marka waxa weeye dagaalkii qaynuqaac qaabkaasuu ku bilowday oo sidaasuu dagaalkoodu ah marka qaynuqaac waa qolyahaas markii nebiga sala allahu calayh wasalam ay ballankii uga baxeen oo hawshoodii ogaaday ayuu nebigu iswaar ka qabtay meeshay deganaayeen buu iswaar ka qabtay waa go-doomiyey dhowr iyo toban maalmood markay go-doonsanaayeen oo ilaahay qalbigooda argagaxyo rucbi ku riday bay waxay yidhaahdeen sida ha naloo dhaamo dumarka yaga iyo ciyaalka yaga waan la baxaynaa wixii dhaqaalaho meeshaa iyo dhufaysyada yaalana waa isaga tegaynaa sidii baa la sameeyey marka nebigu u sameeyey magaaladana waa laga rara ka baxaliy meesha beelcadgii meel fog baa loo rara ka baxa fi sanati thaaniyati sanadkii labaadee min alhijrati hijrada ka tirsan xadaat waxaa dhacday ghaswatu wadaan wadaan khaswadeedii iyo duulmaadkeedii abwaana waa la yidhaahdaa wa buwaatin buwaad khaswadeediina way dhacday iyo walcushayrati cushayre iyo wa badrin iluulaa badertii koobaad laba bader baa jirtay tii weyneed ma ah iyo wa qarqarati lkadri meesha qarqaratulkadri loo yaqaano duulimaadkeedii walam yaqac ma dhicin fi ljamiici dhammaan xarbun wax dagaal ah wa fiihaa sanadkaa dhexdeeda xadaad waxaa dhacday qaswatu badirin dagaalkii bader alkubraa ee weynaa iyo wa qaynuqaac duulaankii qaynuqaac iyo wasawiiqi duulaankii sawiiq mushaalida wa qaynuqac qabiilun qoys weeye oo min yahuudi lmadiinati madiine yahuuddeeda ka tirsan adharuu waxay muujiyeen alcadaawata colay colnimo iyo nicayb lilmuslimiina muslimiintay u muujiyeen wa khaanuu way khayaaneen maa wixii caahaduu ay kula ballameen alrasuula rasuulka caleyhi dushii sala allahu caleyhi wasalam faxaasarahum nebigu waa go-doomiyey fa xaasara wuu go-doomiyey hum ayaga alrasuulu rasuulku khamsa casharata shan iyo toban leylatan iyo habeen ilaa an acjazahum ilaa uu awood la-aan dhigay oo cajzi geliyey wa adkhala uu geliyey fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda alrucba argagax fa talabuu waxay ka codsadeen minhu nebiga xaggiisa an yatrukahum inuu isaga tago wayaakhuda uu qaato amwaalahum xoolahooda faqabila nebigu waa aqbalay wa tarada wuu cayriyo hum ayaga min almadiinati madiine ayuu ka cayriyey in madiine laga raray asalkeedu fii saxiixayn bayba ku suganta muslim iyo bukhaari maca nisaa'ihim dumarkoodii ayagoo wata iyo wa akhada wuuna qaaday way qaateen almuslimuuna muslimiintu amwaalahum gaalada xoolahoodii iyo wa xusuunahum dhufaysyadoodii iyo qalcadihim ila teri walam tamdi kama soo wareegin sanatun sanad xataa maatuu ilaa ay dhinteen kulluhum dhammaantood asila mal ghasawaatu duulimaadyadii maxay yihiin allatii taasoo xadadat dhacday fi sanati athaaniyati sanadkii labaad labo man banuu qaynuqaac qaynuqaac yeyihiin waa qolo madiino jooga joogto oo yuhuud ah maadaa camila muxuu sameeyey macahum la jirinkooda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama wuu go-doomiyey markay ballankai ka baxeen maadaa alabuu maxay ka codsadeen minhu nebiga xaggiisa inuu nebigu isaga tago xoolahoodana uu qaato wallaahu aclam sala allahu baarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbi ajmain